الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى فصل في هديه في الأمان والصلح ومعاملة رسل الكفار وأخذ الجزية ومعاملة أهل الكتاب والمنافقين وإجارة من جاءه من الكفار حتى يسمع كلام الله waraddihi ilaa ma'manihi wa wafaa'ihi bilcahdi wa baraa'atihi min alqadri fasalkaasaynu ku joognay ila tahay jusaa ma ahayn ma wada socono sheeh maxamed waxba lama maqlaa la yidhi waxba lama maqlaa la yidhi ما قال لي فصل في هديه في الأمان والصلح ومعاملة رسل الكفار وأخذ الجزية ومعاملة أهل الكتاب والمنافقين وإجارة من جاءه من الكفار حتى يسمع كلام الله ورده إلى مأمنه ووفائه بالعهد وبراءته من الغدر باب كاسو كساب سيئة شيخ حوري فصل في هديه في الأمان وحباب يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم رقم كيسي كساب سنة أمان كإيه nabadgelinta iyo ammaansiinta gaalada iyo wa sulxi heshiisyada iyo wa mucaamalati rusul lkufaar gaalada safirahay soo dirsadaa ee dhambaalka fariimeed wada qaabka loola dhaqmi lahaa wa akhdi iljizyati iyo koodhiga iyo gabarada qaadideeda nabigu hadyigiisii wa mucaamalati ahlilkitaab qaab dhaqankii nabiga oola dhaqmi jiray ahlukitaabka iyo walmunaafiqiina munaafiqiinta iyo wa ijaarati man ruux in la magan geliyo jaa-ahu nabigu u yimaado min alkufaari gaalo ah xataa yasmaca kalaam allah ilaa uu dhagaysto ilaahay kitaabkiisa iyo aayadaha iyo waradii gaalkii in lagu celiyo loo noqo ilaa ma'manihi meeshuu ku ammaangelaya waddanku ka yimid wa wafaa'ihi nabiga oofintu oofiye uu baab yahay bilcahdi uu ballanka oofin jiray uusan cahdiga ka bixi jirin iyo wa baraa'ati nabigu inuu beri ka ahaa u ka hufnaa min alkadri ee ballanka baxa iyo khayaanada fasalkaas marka oo aada u dheer ayuu sheekhu marka ka hadli doonaa oo fusuul mutalaaxiqo isdaba joogta uu ka dhigi doonaa muxuuna yidhi sheekhu marka habata waxaa ka sugnaaday canhu suubanaha sala allahu calayh waali wasalam annahu qaala inuu yidhi dimat lmuslimiina waaxidatun yascaa biha adnaahum faman akfara muslima facalayhi lacnat اllahi walmalaa'ika waannaasi ajmaciin laa yaqbal اllahu minhu ywma اlqiyaamati sarfa walaa cadla nabiga waxaa ka sugnaaday annahu qaala inuu yidhi dimat lmuslimiin muslimiinta xilkoodu ammaankoodu magangelyadoodu waaxidatun waa isku mid waa mid weeye waaxida axad ka mida muslimiinta hadduu gaal ammaan siiyo gaalka ammaanka uu siiyey muslimiinta oo dhanba ammaan siiyo marka ilaa ballankii iyo cahdigii la gaaro lama gacan dhaafi karo marka adima huna alamaan alamaan walcahd dimat lmuslimiin muslimiinta ammaankoodu iyo ballankoodu waaxidatun waa midki qudh ah yascaa waxaa u socdoo qaadi kara bihaa dimadaas iyo ammaanka bixin kara adnaahu midkooda u liita bimacnaa u tabaryar ama u yar ama u cilmiyar haweenka iyo addoommada iyo dadkaasaa loo jeedaa marka muslimku mar baaduu mumin yahay ee mukalafna yahay ama adoon ha noqdo ama haweeney ha noqdo ama lab ha noqdee waxaa weeyaan waa isku eh, xilqaadid iyo isku-mas-uuliyad wey faman akfara ninkii magan dhaca akfara musliman ruux muslim ah ruuxii magan jabiya bimacnaa ruux muslim ammaan bixiya baad ammaankiisii gacan dhaaftood jebisay nimuu ammaan siiya baad dishay nimuu ammaan siiya baad ku xadgudubtay faman akfara musliman ay fii dimatihi facalayhi lacnat اllahi wاlmalaa'ikati waاnnaasi ajmaciin dushiisa lacnad ilaahay iyo malaa'igta lacnadeeda iyo dadkoo dhan ba ha ku dhacdo waa habaar nabigu uu habaarayo lacnaduna waa in ilaahay naxariista lagaa fogayo laa yaqbalu اllahu ninka khaafirka ah ama mukfirka ah ilaahay kama aqbalo minhu xaggiisa yowma alqiyaamati maalinka qiyaamo ilaahay kama aqbalo sarfan farad iyo waajibuu la yimid walaa cadlan iyo sunno u alle ugu dhowaaday bukhaari iyo muslim baa xadiidka soo saaray min xadiidi caliyin bukhaari kun sideed boqol iyo toddobaatanba kusoo saara ayay meelo dhowr oo kale oo ilaa kitaab kitaab اlictisaam bilkitaabi wasunna muslimna eh, kun saddex boqol iyo toddobaatanba kusoo saara wa qaala wuxuu kaloo nabigu yidhi almuslimuuna dadka ilaahay rasuulka rumeeyey tatakaafaw waxaa siman oo isu dhiganta dimaa'ahum dhiigoodu waa isku dhiig ninkooda caqliga badan iyo midka caalimka iyo midka ra'yiga gaaban iyo muxuu ahay kulli waa isku dhiig weeye waa wada boqollo wey boqolley wey wixii ragga dumarkuna waa isku dhiig wahum muslimuuntu yadun calaa man siwaahum yadun ay yad lmucaawanati walmunaasara baa loo jeedaa hal gacan bay wada yihiin weeye calaa man siwaahum wixii ayaa ka soo hadhay muslimiintu inay isu heyliyaan oo isu gargaaraan oo isu gurmadaan baa laga rabaa kulligood meel kastoy joogaan dal iyo dibadba hadday qaybsan yihiin hadday muxuu ahaay midaysan yihiin muslimku waa kugu dhiig waana kugu hiilo wey wahum ayagu muslimiintu yadun hal dhinac bay ka noqonayaan weeye calaa man duul dushii siwaahum ayaga ka soo haroo gaalada kale ah wayascaa waxaa xambaari karo u socon kara bidimmatihim ammaankooda bixin karana adnaahum kooda u hooseeye markaa ama u liita ra'yi ahaan iyo caqli ahaan iyo cilmiba laa yuqtalu lama dilo mu'minun ruuxa la rumeeyey bikaafirin gaal loo dili mahayo ma bannaano in muslim gaal loo dilo mahmaa kalafat duruuf maxay isuma dhigmaan qisaasta iyo isudilku wuxuu ku salaysan yahay almusaawaatu fi ddiin dad aan diintaba ku sinayn lasuma qisaasi karo marka waxaa weeye tacsiir kale iyo ganaax un mooyeen iyo mag mooyeen ruux muslima gaal in loo dilo ma bannaan walaa duu cahdin mid ballanla lama dili karo fii cahdii lagu dili maayo gaal aan ballan iyo ammaan siinay oon muddada aysan ka dhammaanin in la dilana ma bannaano walaa yuqtalu duu cahdin min alkufaar fii cahdi ay fii waqti cahdihi man axdaa ninkii darisiye keena xadaثan dhibaato geensada facalaa nafsihi ninkii dhib geysta wax dila wax dhaca dhib walba ninkii la yimaadaa loo qaban wey man axdaa xadaثan facalaa nafsihi nin kale loo gudbin maayo aana inadeer baa u dhintay iyo ninku reebel wey reebel nin laga dila iyo muxuu ahaayey ninkaasay saaxiibiin aha loo qisaasa iyo meesha ma taala dhaqanka carbeed oo hore ayuu nabigu baabi'inayaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh waman axdaa ruuxii wax darisiiye ee la yimaada bimacnaa fal xun oo meelka dhac diinada la yimaada <clears throat> man axdaa xadaan aw amase aawaa soo dhoweeya muxdian mid dhibaato wada ninkii asagu fal iyo dhib iyo bidco keena iyo dulan xadadkaasi waxaa loo badan yahay inuu dulmi yahay ictidaa iyo baqyi iyo dulmi bidacdana way ku fasireen salafku aw ama aawaa soo dhoweeyo dumoo qariya muxdian mid dhibaato wada iyo mufsid ah qaaicu ariiq iyo muxaarib iyo mubtadic iyo faajir ummadda baabeynhaya ayaad marka qaraysood la shaqaynaysa fa calayhi ninka xaadidka asagoo dhibka keenay ee muxdidka ay dhibka keenay iyo ninka aawiga aba lacnat ullaahi walmalaaikati wannaasi ajmaciin xadiidka abu daawud iyo soo saaray iyo nasaa waana xadiis sugan asaguna saxiixa wa waxaa kaloo nabiga ka sugnaaday canhu annahu qaala inuu yidhi man kaana ruuxuu ahaada beynahu asaga inta ka dhaxaysa iyo wa bayna qowmin qolyo kaloo gaala cahdun ballan falaa yaxulanna yuusan furin cuqdatan xadhig walaa yashuddaha yuusan xidhin yuusan xidhin iyaduna xataa yamdiya amaduhu amadu lcahdi haddaad gaalo ballan leedihiin inaad kusii guurto ood usii dhowaato oo tiraahdo ballanku markuu saa u dhammaaday cahdigu baan rabaa inaan ku yaacoon weeraray oon usii dhowaanhaya lama ogolo ilaa ay ballantu dhammaato cahdigu dhammaado nin walba meeshiisa ha joogo falaa yaxullana yuusan furin cuqdatan weeye xadhig yuusan furin waxaa loo jeedaa eh, hawl muxuu ahaayey eh, yuusan xadhig furin yani ballankii iyo qodobihii noo dhex yuusan jabanin baa loo jeeda walaa yashuddaha yuusan xilin oo yuusan ku guurin ama waxaan laisku ogeyn yuusan meesha ku darin xataa yamdiya ilaa uu tago amaduhu ay cahduhu wawaqtuhu ay waqtu lcahdi walmudda loo jeedaa amadku waa azaman wlwaqt walmudda aw amase yembida u tuuro ilayhim eh, eh, dadkii ay ballanka lahaayeen calaa sawaain si siman ama uu yahay nimanya anuu ballankii waan ka baxay la socda wixii hadda ka dambeeya weerarba inoo dhexeeya may maqlaysan haa waa idinku soo duuliya iska kay dhacsha laakiin inaad khaa'into ood la daba wareegto oo ayagoo moodahay inaad ballan leedihiin aada muxuu ahaayey cahdina idiin dhexeeya aada wareegeysata yaan la ogolay xadiidka asaguna waa xadiid saxiixa soo saaray <coughs> min xadiidi camr bn cabasata الsulami way ka soo saareen waana sugan yahay isaguna <coughs> xadiidkii asagoo horanay xadiidu caliin riwaayo ka mida weeye kii horeen asna socday xadiid cabdillah bn camr bn caasna uu ku yimaadaa wa qaala wuxuu kaloo suubanuhu yidhi salى اllahu عalayh waalih wasalam man amana ruuxii ammaan siiya rajula nin ammaan siiya calaa nafsihi naftiisa ku ammaan siiya oo faqatalahu dila fa ana anigu bariiun beri baan ka ah min alqaatili kii wax dilay markuu seexday ama uu isdhigtay baad qoorta ka goysay marka taada waa qadri iyo khiyaano wey lama ogolo nabigu ruuxa anigu beri baan ka ahay buuhi xataa ninkaa la dilay kaafir ba allah ka dhigo leanno kufrigu dhiigu banneeyaa laakiin hadduu ama islaamo iimaan yeesho ama cahdi iyo ballan iyo ammaan la siiyo dhiiggiisa xaaraan buu noqonaya waana macsuum in lagu xadgudbana markaa lama ogolo wa fii lafdin xadiidkaa wuxuu ku yimaada min xadiidi camr ibn اlxamiq alkhusaaci buu ku yimaadaa waxaana soo saaray axmed ibn maaja waana xadiid saxiixa man amana rajulan shawaahid badanoo ilaa lix gaadhaysana waa leeyahay wa fii lafdin lafdi waxaa ku yimid kale isla xadiidka ucطiya ninkaa waxaa la siin qaatilkae qaadirkae ballanfurowga liwaaa khadratin ballanfurid calankeed baa loo taagay maalinka qiyaamo bandiirad dheer iyo calan baa lagaa qotimin dabada dabagebinta adoo lagugu ceebeynhayo la tusahayo dhibaatadii aad waa isla xadiidka riwaaye ka mid a ah. wa qaala wuxuu kaloo suubanuhu yidhi likulli qaadirin ballanfurub kasta nin kastoo cahdi iyo ammaan jabiya liwaaun calan baa u ahaaday cinda istii dabadii dabadee dabadiisa agteeda yowma alqiyaama istigu waa meesha dambe dabada ah weeye meeshaa dabagibinta calan lagaa qotominaya lagugu ceebayn oo kaarka lagaa gubahaya yucrafu waa lagu garan bihi liwaagii baa lagu garan yowma alqiyaama yucrafu bihi yacani waxaa lagu garanhaya liwaagaas ama mxuu ahay qadrigi baa lagu garan yucrafu rajulu bihi ay bilqadrati aw mxuu ahay billiwaai aw bilqadri yuqaalu waxaa la odhan haadihi bandiiradan iyo calankan babanaya qadratu fulaani bni fulaan hebelkii in hebel ahaa ballanfurkiisii bay calaama u tahay ku garta xadiidka isaguna bukhaariiyo muslim baa soo saaray waana xadiid sugan weeye sunankao dhan baa soo saaray kulligood waana xadiid sugan caanood la yaqaanood garanaysa wayudkaru waxaa la sheegaa yani xadiidkan dambe inuu daciif tilmaamaya sheekhu siqatamriid buu ku warinaya wayudkaru waxaa la sheegay oo la tabiya canhu can irasuul sala allahu calayh waali wasalam laga tabiya annahu qaala inuu yidhi maa naqada qowmun qolyo ma buriyaan oo ma jebiyaan alcahda ballan ma jebiyaan ilaa hadday ballan ka baxaan udiila calayhim alcaduwu cadowgaa looga heeliyaa xadiidka marka maa naqada qowma ilcahda ilaa udila calayhim alcaduw macnihiisu iyo lafdigiisu wuxuu ku yimaada axaadiis badan baa macnaha ku timid waxaa ka mid a ah xadiidkii lafdigaani waa waa xadiidkan xadiidi burayda burayda burayda askali ibn xusayb alaslami baa laga wariyaa waxaana soo saara culamo badan baa soo saara waaa kami macnahana waxaa ku yimid dowr xadiid xadiidka koobaad ee ku yimaada waa xadiidku ibni cumar ibnu cumar xadiidkiisa ku yimaada oo asagoo odhanaya walam yanqudu cahd allahi wa cahda rasuulihi ilaa sallata allahu calayhim caduwa min hayrihim faakhaduu bacda ma fii aydiihim xadiidka ibnu maajah baa soo saara abu camar addaani baa soo saara fii kitaabi اlfitan abu nucaym fi lxilya waana xadiid xasana dadku hadday ballankii ilaahay la galeen iyo ballankii rasuulka oo loo jeedo ballamada iyo cuhuudda iyo heshiisyada iyo ammaanaadka loo jeedo hadday buriyaan oy ku dhaqmi waayaan ilaahay wuxuu ku diraa cadow ayaga ka ahaynbu ku dira waxyaabaha lagugu jabina lagugu aafin waxaa ka mid a ah inaad ballamha aadan ilaalinin ood cuhuudda ka soo bixin waa lagugu baabi'inhaya ilaa sallata allahu calayhim caduwan min hayrihim fa akhaduu bacda maa fii aydiihim xadiid labaad ba isna jiroo macnaha ku yimid waana xadiid ibni cabaas isagu lafdigiisu wuxuu ahaa maa naqada qowmun alcahda ilaa sullita calayhim caduwahum hadday qolyo buriyaan cahdiga iyo ballamaha iyo ammaanka ay ka baxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku sallidaa cadow maa naqada qowma min alcahda ilaa sullita calayhim caduwahum cadowguhum baa lagu salidaa abaraani baa soo saaray fi lkabiir waalxaakim fi lmustadrak bisanadin laa ba'sa bihi amaa xadiidu burayda asaga oo hadda lafdigu sheekhu sheegay loo tiiriyo muxuu ah lafdigiisu maa naqada qowma min alcahda ilaa kana alqatlu baynahum haddii ballanka la buriyo la jabiyo oo cubuudda la ilaalin waayo la dhowri waayo ilaahay baa fitnuu dhex dhigayaa muslimiintu ayagaa islayn waa la isbaabi'in ibn abi shayba soo saara fi lmusnadi wlbazaar fi musnadi abu yacla fi musnadih waana xadiid xasana xadiidtaa dhowrka marka la sugeeyo way sugnaanaysaa waa xadiid sugan weeye barhkeedna gooni ahaan u sugan tahay intaasoo marka ballan ah axaadiida ama adila ah, iyo qowluhu tacaala ya ayuha aladiina aamanu awfu bilcuquud iyo awfa bilcuhuud iyo awfa bicadila idaa caahadtum iyo aayado qur-aan oo fara badan ba macnaha ku yimid ballanka in la ilaaliyo oo ruuxa muslimka ruux diin leh oo ballan leh oo cahdi leh uu noqdo yaa la doonaya haddii aad u aragto cahdiga iyo ballankii aada la gashay gaalada ama idiin dhexeeyey inuu adigu adiga uu ku yahay dulmi ama uu ku baabiinhayo oo mar aadan ka fiirsanin si cad oga bax waxaa tirada ni hawsha aniga waa iga dhan ballankiina waa ka baxayahay waan burinana la soco wixi hadda ka dambeeya waanu xisaabtamayna laakiin khayaano iyo la dabawareeg lama rabo wixii haddaad cahdiga gashay ama buri oo si toos oga ah bax ama marka horeba ka fiirso marka eh, intaasoo adilaa ku timid qadiyadda marka ku saabsan ammaanka iyo cahdigu waa qadiya dhib badan oo beryahan dambe weliba adkaatay oo mulaabasaad badan ay kusoo kordheen oo nawaasil badan ay ku xidhan tahay waagu hore haddee gaalo un meel deganoo madax bannaan oo meel joogto iyo muslimiin dhul cilla a ah joogo kala madax bannaan oo markaa marna dagaalama marna heshiis galo oo la kala soocan bay ahayd laakiin hadda wixii baa isku darmaday adduunka o dhan baa qarya sakiira noqday wixii o dhan baa xarkii baa laisku furay badih o dhan baa isku furmay marka aad baa loogu dagaalamaa gabagabaduna waxaa weeye ammaanka ninka ammaanka bixinaya iyo ka la siinaya waa inay isnabadgeliyaan shardiga cahdi ku asaxo waxaa kow ka ah in ninka mu'aminka ammaanka bixinayo iyo almu'aman iyo ka la siinayaba labaduba inay nabadgalaan laakiin hadday noqoto aniga ammaanka baxshay in lay weeroo lay dulmo aduguna muxuu aad doonaysa in lagu ilaaliyo aan lagu taabanin taasi waxba kama jiraan oo ammaan ma aha ijmaacan wax muslimiin oo ammaan ku sheegana ma uu jiro waxaad arkaysaa in qolyo koodhanhaya dadka muslimiinta ee maalan ay gaaladu dagaalamaan ay maanta ishayaan hadday gaal meel wax ku yeelaan ama ay wadan islaam dhexdii wax kaga goostaan in wadaaddo waaweyn intay adaacadaha fadhiistaan iyo muxuu ahay mawaaqicda waraaqa ku qoraan ama kutub alifaan baad arkaysa iyagoo kale cahdigii baa lagu tuntay waa qaadiriin ammaankii bay burinhayaan kanay samaynhayaan waxayse laakiin ka warqabin ama ay isdhaafin oo iska dhetirahayaan ninkan muslimkaee wadamada muslimiinta dhexdooda gaalada kaga aargoosanhaya asaguba wadanka muslimka dhexisa lagu dilhayaa la dayn maayo meesha gaalku meeshuu ku arko ku dili diyaaradii gaaladaa ku ugaadhsan sirdoonkoodii jawaasiistoodii tuugtii murtadiinta iyaga la shaqaynayey marka ma badbaadaan iyo mabaryaan baa usoo baxday asaguba la dayn mahaya asaguna meel kasta waa inuu gaalka isha kaga rido haddii kale aynu isdayno annaga in ammaan geli oo meelaha aan ku nabadgalo anna nabadgal laakiin hadday tahay anugu baa kaa shaqaysan laakiin maalinka aniga taabato wadaad baa fatwoon oo dhihii qaadir baa tahay khaain baa tahay taasi wax shaqeeya maaha culummaduna ma qabaan nin walbo muamina iyo muxuu ahaayey iyo mu'amankaba waa inay kaa nabadgalaan labo shardiga saddexaad ee labaad meesha ku jira ammaanka la bixina waa inuu ammaan khaasa yahay ammaan khaasa daa'ifa min alkufaar muxuu oday gaal ah nin qoys yar ba ammaan aada bixin karto ee afraadda muslimiinta ammaan siin karaan laakiin haddii la yidhaahdo nin walboo muslima ah, ammaan buu bixinaya oo gaaloo dhan buu siinaya taa waxaa ka dhalan bay culimmadu yidhaahdeen tacdiiluljihaad anuu haddaan dhaano waxaan ammaan siiyey maraykan oo dhan shacabka reer maraykan saa looma fiirin karo oo sheekh cabdiqadiri anugu reer yurub baan ammaan siiyey maxamedi anugu wixii afrikaan oo gaalo o dhan baana ammaan siiyey hadday noqoto maxaa soo haraade maca salaama salafku khilaaf kama qabaan afraadda muslimiintu waxay ammaan siin karaan waa daa'ifa qoys koox yaroo mucayano ah ama ammaanka guud ee asagu muddada iyo madasha le khaliifulmuslimiin baa bixin kara khaliifatmuslimiin haddii madaxweyne muslimiin oo muslimiinta oo dhanba udhexeeya uu jiro oon kulligeenba hoos harsanno gaaladoo dhan buu ammaan siin karaa liwaqtin mucayan shan sano aan kala naqsano laba sano afar sano kadib laakiin hubkaan isku urursanayna asagoo labturkiisu ma bixin karo ammaan ah ilaa qiyaami saaca ama ammaan daa'ima wa abada ma bixin kara lianna fii dalika tacطiila ljihaad taa waa ijmacu salafi saalix muran kama qabaan maslaxada waa in la eego afraad اlmuslimiin waxay siin karaan ammaan afraad اlkafarati wاlmushrikiin طawaa'if mucayana oon jihaadkii uusa ku dhib noqonayn ama alkhaliifatu alcaama lilmuslimiin asagoo ammaan ballaaran buu bixin karaa isagaana xukume laakiin waa inuu yahay muqayad bimuddatin wa waa inuu leeyahay waxay selafku ka niqaasheen ammaan iyo cahdi muطlaq ah hayru muqayad bimudda ma la bixin karaa jumhuuru slf waxay u badayen lama bixin karo laabudda an yakuuna alcahdu waalaamaanu muqayad bimudda waa in muddo uu leeyahay muddadaasna aysan ka badnayn toban sano waa sida loo batay ee la maray wadaadda waxay yidhahdeen muddada waa laga badin karaa toban sano nimanka yidhi toban sano lagama badin karo waxay deliishadeen qisadii cahdigii xudaybiya nabi maxamed iyo dhexmaree mushrikiin oo waxay leeyihin asal waxaa weeye gaalada in lala dagaalamo alasl fi lkufaar waa in dhiigooda bannaan yahay asal waa in wuxuu ku bannaanay bilkufri washirki billahi subxaana wa tacaala ilaahii khaaliqa abuuray bay ku caasi garoobeen allay beeniyeen rasuulkiisiibay beeniyeen inay adduunka ku noolaadaanba ma buntaan waa in la laayo bay taagan yihiin haddaba haddii asal in lala dagaalamo ay ahayd waxaa timid in nabigu heshiis uu la galay fii yowmi alxudaybiya asalka caamka ahaa waxaan ka khasisaynaa qisatu alxudaybiya ruksaduna mawdiceeda ma mawdiceeda ma dhaafta yidhaahdeen marka alaslu waa maxay waa qitaal alkufaar wa istimraaru ljihaad waxaa yimid in la geli kara cahdi iyo sulxi limaslaxatin walixaajatin wala daruura idan masaladan marka sulxiga waa mustanaa min alasli alcaam shayga mustanaha ana ama qiyaaskii asalkii ka baxayna halkiisaa lagu ekayn lagamana badin karo ilan daruuradiiba intaa halkaas ay jumhuuru salaf mareen ay u badan yihiin nimanna waxay leeyihin waxa loo soo reebay jus-iyada asalka guud looga soo reebay soo maslaxa iyo xaajiya baahi ma ahayn haa baahideennu hadday keento labaatan sano gaal inaan la heshin ama soddon baahidaasaynu ku taqayudaynaa ee waxba ku qasbanaan mayno in toban sano lagu wareegeysto adugu almihim dagaalku halkaasu ku salaysan yahay jumhuuru slf marka waxay mareen ma banaana cahdi aan muddo muqayda lahayn culuma waxay qabaan waa la ilaaqi karaa aan heshiino maxaan ku heshiina in bal aan kala nasanno intii muddo ah qarab intii muddo ah oo mulaq toban sana lagama dhihin shan sana lama odhanin lix sana lama dhihin lakin waxaa la intii muddo ah aynu kala nasanno waa isku daalay bal agoontun ha noo korto annaguna bal aan beeraha falanno haweenkuna muxuu ahaaya ha garoobeeyaan muxuu ha guursadeen oo hayraha shallaysteen laga warsugo cahdigaa marka mulaqa ah wuxuu ka kale kaga duwan yahay xilligaa doontaad ka bixi kartaa ila muddo ma lahayn cahdiga sulxiga mulaqa ee hayru muqayad bimudda ah wuxuu ka kale kaga duwan yahay xilligaa doontaad burin kartaa waimaa takhaafana min qowmin khiyaanatan fanbid ilayhim calaa sawa marka waxaa weeye mar hadduusan muddo lahayn waxaad dhihi war maxaan ku heshiinay so laba sano ka hor inaga heshiinay haddii muddaan lahayn maya waa ka baxay la soco iyowaaiskansi xilligaa doontaad ka dhaqaaqi ood burin kartaa leanna muddo male ama hadduu yahay cahdi iyo sulxi muddo waa in muddadiisi la gaadho ilaa muddadiisi inay markaa ayagoo naqdi sameeyaan mooy muddadiisi baa la gaadhsiinaya ayagoo naqdi samaynin haddaad ka shikido inay xumaan soo wadaan ama kuu diyaargaroobahayaan maxaa dareen baa galay la socda axdig waan buriya adiguna buriya maca salaama khulaasadaasi marka waa khulaasada ku saabsan ee cuhuudda gabagabadeedu asala eh, inay banaan tahay baa loo badan yahay in gaalada sulxi lala galo culamo diidan oo salafana waa jiraan waxaa iisoo hadhay muslimiintu markay qaybsamaan ila xadiidku wuxuu soo yidhi xadiidkii caliy iyo kii muxuu ahaay eh, eh, cabdullahi bn camr iyo xadiidkii muxuu aha camr ibn muxabaq iyo waxaa ku timid in dimaة الmuslimiina waaxida yascىa biha adnaahum ammaanka muslimiintu waa waaxid oo waxaa ka dhalan haddii hal ruuxu muslimiinta ka mida ammaan bixiyo in muslimiintoo dhanba ammaanka uu saamaynayo ammaanka uu saamaynaya wadaad soomaaliya ah gaalada adduunka joogta ammaan soo dhiiggooda lama taaban karo hay-adaha ha keensadeen ha shaqaysteen ha dalxiiseen anaa ammaan siiyey waa xukunka guud ka hadlayna haddii la fiiriyo xadiidka cumuumkiisa fardi muslimiinta kamida ammaanku bixiya wuxuu saameynayaa kuna laazimaya muslimiinto dhanna ay ku qasban yihin inay tixgeliyaan baa xadidka darkiis ka muuqata laakiin culammadu qadiyaddaa way khasiseen biadilla waxay leeyihiin markay muslimiintu ammaankooda uu wada gaadhayo oo uu wada saameynayo oo axad annaga kamida muslimiinta hadduu ammaan bixiyo ama gaalo siiyo fardan waa jamaacaad uusii uu nabada taabanayo waxaa weeye markay muslimiintu midaysan yihiin markay muslimiintu midaysan yihiin oo hal dowlad leeyihiin oo hal madaxweyne leeyihiin ayaa markaasaynu isku dan nahay isku maslaxo nahay isku ammaan nahay isku cahdi nahay haddaynu qaybsanno oon dowlado noqonno kala duwan jamaacaad firaq dawaa'if mukhtalifa sabao aan markaasi mutanaaxiro ha noqoto ama mutasaalixa ha noqotee mar haddii la qaybsamo nin walba ammaanku bixiy isagoo khuseeya ammaanku bixiya isagoo khuseeya bay yidhahdeen bidaliil qisati abi basiir ab nebi maxamed sal ly slam yaa dowladda islaamka ee muslimiinto dhan ba amiir ahaa qoraysh buu sulxi la galay toban sano ama afar sano ah sulxiga asagaa nabi quraysh la galay ma saamaynin muslimiintii intay ka carareen maka halkaasii xeebta iska fadhiista haddii marka cahdi kastoo amiir muslimiina uu rido ama e, daaifa muslimiin ay gasho muslimiintoo dhanba wixii ahlu tawxiida uu wada saamaynayo abubasiir iyo abujandal iyo jamaacadii waaga toddobaatanka gaadhay ee siifalbaxar intay fadhiisatay qoraysh ka shaqaysatay ee muxuu ahaaye uu amiirku u abubasiir muftigana u ah abujandal ah mufti abujandal baa ka ah oo ka aqoon badnaa abubasiir oo isagaa marka fataawada iyo qiraa'ada iyo qur-aan akhriska salaada abujadal baa iska laha ibnu say ibn camr amaa dagaalgelinta abbaanduulaha iyo ninka wax kala reebeen musiibada ah abubasiir buu ahaa marka qaa'id اlxarbi wاlqitaal wuxuu aha abubasiir amiirka salaadaha iyo arrimaha diimeedna wuxuu ahaa abujandal qadiyadda markaa saasuu nabiga ku qiray idan haddiiba nebi maxamed cahdigu asagu galay madax meel ka sarrayso la taabto ma jiraa la yidhi haddii suubanuhu cahdigu la galay qoraysh uu saameyn waayey bacd almuslimiin sidee wadaad sakaraad oo hadda jooga axad uu galay muslimiinta kale u saamey waa in laisweydiyo soo maa sidaa darteed bu xaafid bin xajirbaari qadyada waa ka hadlay shaykhulislaam ibnu teymiya ka hadlay ibn اlqayim baa ka hadlay aima almaalikiya almakaari baa ka hadlay kitaabkooda almicyaar اlmucrib qadyada marka waa qadyad musalama weeye laakiin dadka ayagu waxaa laga yaabaa inaysan wax badan kala soconin xataa wadaadaha iyagu qadaayaadkaasi siyaasiga ah ama muxuu ahaayey fiqu siyaasi sharciya ku saabsan ama cuhuda ku saabsan nusuustaa kore intay lagu dhagaa yaa laga yaabaa in hawsha aan la soconin waan gaari doonaa insha allahu tacala ibnu qayim uu ka hadli doonaa in markay muslimiintu qaybsamaan aan cahdigu uusan laazimaynin ilaa man caahadahu caahad alkaafiriin uu tilmaami doonaa insha allahu tacaala gaaladu iyaguna waa nafsa shay gaaladu iyaguna waa nafsa shay hadday iyagu qaybsan yihiin cahdigii markaa uu mid nala galo kulligood waa samayn ay midaysan yihin baan ujeeda kulligood waa samaynaya haday laakiin qaybsan waa nafsa shay waa nafsa shay intaa un hawsha ku socon taasi marka waa in la ogaado lagu lala socdo haddii marka maamul goboleedyahan ka jira soomaaliya ama muxuu ahaayey meelo badan ka jira ay gaalo iyo hay-aad iyo ay muxuu ahaayey dad aan muslimiinha ay ammaan siiyaan ma dhaafto reerkaas bixiya ammaanka ma dhaafto haddii oday qabiil iyo oday beeled uu ammaan gaalo siiyo uu yidhahdo halkan imaada kana shaqeeya anaa ammaan siiyey oo markaasi ammaankiisa u gudmayo qoyska kale uusan shuqul kule usan xukumin waan qaybsannahay taladeenu markay midaysan tahay baynu isku ammaannahay isku caadinahay wax iskuxaanna dilaa iskuxaanna mideeyaa haddaynu qaybsanno arrinkeenu waa qaybsami hawshaasi waa inay sidaa ku socoto inta la yarayn kara waa in la yaray laakiin asaaratan hawsha halkaasi ka duuleysa faslun walamaa qadima nabiyu lmadiinata intaana ka bixin waxaa aad looga dagaalamaa oo baryahan dambe wixii ammaane sariix ah wixii ammaanee sariixa cad la garay oo qawaacidda ammaan uu ka duulo waa waan soo sheegnay kow mu'aminka iyo mu'amankaba waa in ay nabad galaan labo waa inuusan caam ahayn ilaa min khaliifati اlmuslimiin saddex anlaa yakuuna fiihi darar lilmuslimiin ammaanku waa inuusan dhibaato wadan haddii dhib uu keenayo abadan haddaan ogaano in muslimiintu qaybo ka mida ama amiirkii muslimiinta qaybo ka mid a ama nin abbaanduulaa uu koox gaala ammaan siiyo kooxdaasoo jawaasiis ah oo sirdoon ah oo muslimiinta inay khaa'imaan ama dhib geystaan sida hay-adaha hadda soomaaliya ku fakiiran ee muxuu ahaay daawooyinka iyo baktiga ceelasha ka buuxiyey waad maqlayseen waa dhoweyd in intay dhaheen ceel baan ku subaynaa muxuu ah daawo bacteriya disha waxay nooga buuxiyeen virus iyo muxuua bacteriya abuurta t b t b bay ka buuxiyeen dadka soomaaliyeed ee meelaha qurbax uqaxay ee tegey baa loo baxsay arda timid baa intay biyihii qaadeen bay baadheen t b baa ka buxiy ilaa imika waa socota saasaa lagu baabin waa meesha u yar ceel ay dadku ka cabayiin xooluhu ka cabayin baa tiba lagaga buxinaya isbitaal ma jiro daawo fuundaa lagu keeni dhacday oo sbayr ah raashiin lagu kala tegay labaatan sano ka hor baa lagu keeni waa inta ugu yar ay kuu geystaan wey haddii kale waaba waaba waaba waaba saraakiil jananaalow weeye sirdoona ummadda inay baabiyaanba u socda marka haddaan ogaano muslimiinta qeyb ka mida ammaankay bixiyeen in yahay ammaan muslimiinta dhibaya waa la burinaya laa yasixu dalika alammaan cahdigaa ma asaxayo biijmaci salafi saalix maran ma laha cahdigu iyo ammaanku inuusan dhib iyo waxyeelo muslimiinta ugeysanaynin laba waa inuu khaas yahay usan caam ahayn saddex anna waa inuu aan ku nabadga adna ku nabad laakiin hadday tahay anuu ii xaglinhaya kaa socon mayso hadda marka waxaa jirta oo aada loogu dagaalamaa ammaankii sariixa ahaa la garay ee ahaa anoo hebel hebel ah oo amiir hebel ah ama oday hebel ah waxaan ammaan iyo nabadgelyo ama cahdi la galay ree hebel ree hebel oo gaala gaaladaas ah war la garta laakiin baasaboorraha iyo fiisooyinka la qaato hawlahaasi ma ammaanba mise ma ah waa ku dagaalama wadaada caalamka maanta ka hadla aad baa lagu dagaalamaa niman ay maraykan iyo gaala dagaalamaan oo xabadu udhaxayso ayaa baasaboorro maraykan bay qaadan oo ayagu ay samaysteen ama muxuu ahay si eh, ku qaateen muxuu ahay aan eh, nidaamkii saxnaa ahayn ama lacag bay shubhayaan ama ayagaa waxay leeyihiinba wasaarada sameeya shuruucdaba oo documentiga sameeyo oo kaba saraysaba muxuu ahay waxyaabaha wax sameeya bayba samaysanhayaan kadib waxay ku gelhayaan gaaladii wadankeeda bay gelhayaan danta lahaad bay soo fushanayaan ama hanti bay soo dhacayaan ama gaal bay soo dilayaan ama jaasuus bay soo afdumanayaan ama nimay bixin waayeen warkiisa bay keenahayaan nimanka saa ku gala gebagabadu fiisadu lagu siiyey ma ammaan baa mise maaha dagaal wadaada udhexeeya wey xataa fuqahaa jihaad wahuquur baa isku haysta nimanka halganka taageeraya jihaadka taageeraya qeyb ka mid ah waxay ku dhufteen o dhan waa ammaan markaa tiraado muxuu ahay fiisada taagato lagu fiiriyo waa tashirada waata inaad soo gasho wadanka ood intaad joogto ood xaq u leeda inaad ku noolaato inta fiiso kaa dhacayso marka ammaan waxay dhahen almacruufu curfan kalmashhuudi shardan ama calaa aqali taqdiir wa ishaara ila amaan marka ammaanku inuu yahay bilafdin sariixin aw biishaaratin mufhima buu ku asxaabi dhen aw bicurfin musطalaxin calayh halkaasay mareen ragga sidaa mare waxaa ka mid a ah ilaahay soo daayey sheekh cabdilqaadir sayid imaam baa ka mid a ah sheekh cabdiqaadir cabdilcasiis saaxibu kitaab muxuu ahaay aljaamic fii alab cilmi shariif isagoo halkaasuu maraa ragga qadisaan bare waxaa ka mid a sheekh abubasiir mustafa xaliima baa ka mid a rag badan oo culamo halkaa maray oo fuqahaa uljihaad ah ragna waa diideen waxay leeay ammaan ma aha gaaladu mar haduu dagaal laga dhexeeyo ammaankooda wuxuu ku asaxayaa bilafdin sariixin aw bilafdin daahirin amaa ishaare iyo waxay annaga naga fahmeen iyo howlaha ammaan ku asixi mahayo ayuu halkaasay mareen waxayna daliishadeen adilo badan minha waxaa kamida ra'yiga nimankan dambe an ila xoog badan waxaa kamida eh, kacab ibn ashraf ninkii yahuudiga ah markii dagaalkii beder dhacay eh, quraysh nabigu ka lib helay ee ilaahay u jebiyey mushrikiinta carbeed iyo yahuuddi oo dhanba gargaarkaas iyo guushaas iyo libintaas soo hebeeta way ku saxdeen way qaadan waayeen muslimiinta hadda soo qaxay muhaajiriinta ee eh, meesha yimid baabadurba intay qraysh soo degeliyeen bay gawraceen oo mawdka ka waraabiyeen idan muslimiinta nasriga ilah kale bay ka nasan waaye way way hayn waayeen waxay bilaabeen muxuu ahaaye dagaal iyo aflagaade iyo muslimiintoo la dacaayadeye iyo bay bilaabeen ninkii u cadcadaay la keri waayey ninkan waa kacab bn ashraf alyahuudi buu ahaa asalkiisna carbeed buu ahaa aabihii baa ka soo cararay maka ka soo cararay dhiig intuu galay buu soo cararay madiinuu yimid nimanka yuhuudiyaed buu xaliif la noqo u galay gabadh caqiila la odhan jiro quruxsaneyd baa loo guri yuhuudiyad ahayd kacab iyo caruur kale u dhashay markaa qoyskaasu ku biiray diintoodana qaatay asalkiisna carbeed ba asagu waa laqaamtarkiisu nin shaacira oo balaayaa oo afqabeena ayuu ahaa oo geesi ah kadib wuxuu bilaabay muslimiinta uu ku weerargabay wuxuu bilaabay inuu carab kiciyo gubaabiyo taxriidiyo oo yidhahda nimanka duqaydaha la laayey maqaawiirtii madaxdhergaradkii akhyaartii rag nhaldoorkii qureysheed nimanka dhameeyey miyaad ka samraysaa nabigu weer ku bilaab nabigu waa adkaysan waay maalinta sacad ibnu caad buu u yeedhay wuxuu i ninkaan maad fadhiisiisaan ninkaan maad meel iga saartaan nabi allo waan saarayna baa naga warso oo loo diray de jamaacadii barakaysnayd ah, maxamed maslam iyo raggiisa oo kii loo diray isha laga soo riday nabi wuxuu ku celeeyo yidhi innahu aadaanaa bishicrihi wa qawaa calayna almushrikiin manaadka nabiga tacyiirka u fiirsa ninkan gabay buu nagu dhibay wuxuu kaloo nagu dhiirigeliyo awood siiyo taageeray mushrikiinta carbeed aan xusaynay ishaa laga soo riday yuhuudu way gabatay ninkaa marka la dilayay maxalu shaahid ashaahid baytulqasiidku waxa way ninkaa marka la dilayay saxaabadu waxay dhaheen nabi allow ninkaa waa nin dhib badan dareen badan musiibo ah haddaad doonaysa ninkaa inaan dilo oon meel saaro lagana nasto nafasax inaan been sheegno oo ninka aan kaartayno oon xeeladayno dabina aan uqoollo marka dabinaan u daayna kadibna waan dilaynaabal nab wuxuu i waad saxan tihiin waxaad odaan sheego ninka meel soo saara waa loo tegey wakiilla saraha dee la yihi nin waxaan rabnaa eh, eh, waxaan kaa rabnaa b baa jire inaan dhowr wisqi oo raashinana eh, aan na amaahiso na daymiso curaar baan rabaa bu i curaar waxay dhahay maxaan curaar kaaga dhignaa wuxuu i waaad curaar iga dhigaysanaa gabdhihiina haweenkiina haweenkiina ii keena codhaadh anu haysto intaad deynta bixinaysaan maxaa l hawshaa suuragal me adoo nin carbeed oo muxuu ahaaye yahuudi oo ninkan gacab o balaayo ah suuragalba hawshaa ma ahe haweenka waa fidnayni waad ku aafoobaysaani hadhow balaayaa ka dhici warna ceebayn ad ceebaynayn wax kala sheeg caruurtiina ii keena bul waaya raani caruurti hadhow baan lagu caaya baa la yidhi wiilku markuu qaan gadho weynaado rag la xisaabtami lahaa waaa lo dhan war naga tag baktiyo aabba hadda ka horba suus geley ama shamuurey ah bu hadda kahor kaaga dhigay waxyo sakaraadka marka ceebtaas iyo dacayada tabar ooma hayna war kala sheeg wuxuu yihi hub ayagaa yidhi marka hub baan kaaga dhigaynaa eh, cuaar waxaan kuu keenaa seefe iyo warmaan ku keenaynaa waa seefe iyo warmihii lagu dili lahaa ilan adoo hubaysa nin cadow ma iman kartid waxay rabaan inay hubka geensadaan ay ku dilaan waxay dhaheen wax kale ma hayne raashinkana nasi curaar ahaana waxaan nooga hajistaa intaan daynta ka bixinayno rahan iyo kalsooni hub baan ku keenayna waa yahay waa la ballamay xilliga la ballamay hubka soo qaadeen way soo raaxeen alla soo tashaday maxamed ba wuxuu ninka markaan madaxa qabto waan kaar ninka hala dilo hala qaado adu saxaabadu waa dileen waa la sheekaystay hadallo uu ku aamino bay saxaabadu la yimaadeen wuxuu ku waxay ku yidhahdeen ninkan maxamed waana dhibay sadaqa bixiya annago waxba hayninba annagoon xoolaba haynin oo fuqara oo masaakiina oo qaxooti dhana nagu soo qaxay oo muhaajiriin ayna saaran yihiin oo ay asxaabu sufa meel loo fadhiyaan buu haddana zaka bixiyana leeyahay waa daali doontaan ma intaasa ka calacalaysaan waxa idiin dhiman baa ka dar maxamed waa taqaanaan buuri annaga maadna weydiisa annaga yahuud oo ahlu kitaab oo wax soo maray eh, wuxuu wuxuu maxaa hadda idin go-aana waxay dhaheen waxaa noo go-aana maxamed waan rumayno waan raacnay meel hadda kagama dhaqaaq karoo niman waaweyn oo carbeed oo intay hawl bilaab haddana ka carray ceeb weeye bal waan sugaynaa arrinku wuxuu ku beekaamo baan xaaladan qiimeynaynaa baad iga farxiseen buuri weligeyna waan dareemay inaad niman fiican tihiin yani wuxuu dareemay in saxaabadu ay nabiga u u gambin doonaan buu iska dhaadhiciyey kadibna waaa waa la siray si loo sheekaysanaya markuu isdhigtay waa la dilaha madax intii la qabtay oo la yidhi waa balmaha usada keed aad u carfaysaa barfuum fiican baa kaasoo carfahay waa sidee baa le markaasuu bal ursuwaan u ursaday haddana mar labaad bu ku celiy haddana u ku celiy sheeka habeen dhan baa la sheekaysanayay maqrib ilaa cishi ilaa afar saacinima intaa la wada socdo banaankaa loo baxay waa la fogeystay aynu minqaxno rag baanu nahay haweenkayna ku dhex sheekayne bal banaankaana gee baa le si lowd markii lala tegay yaa madaxa la qaado ninkaasi marka waxay leeyihiin nimanka culamada daliishanaya qasadan waxay leeyihiin ninkaasi kacbna ashraf ee gaalka muxaaribka ah saxaabada wuu aaminay waxayna ku sameeyeen wuxuu ku aamino dayn bay weydiisteen ammaan gurigoodi gurigiisi bay ugu tageen wuu soo dhaweeyey waa la sheekaystay wuu isdhigay madaxii buu u dhiibtay waa ursadeen haddana waa nin isdhigtay oo marka waay ku wuxuu ku dareemay inuu ammaan siiyey buu sameeyey idan falkan noocan oo kale ah hadduu ammaangelinba noqon waayo fii cahdi muxamadin fiisi iyo basaboran taagta maa yufiid walaa ma yufid shayan bay idhahdeen marka tan wax ka daranba ma jiraan sidaa darteed bay bacduzanaadiqa yay dhaheen waxay dhaheen kacab bnu ashraf waxaa lagu dilay qadaran baa loo dilay alimaam alkhaaabi macaalimka markuu marhayo waa nimanka inuu takfiriyu marhaya bal maxamed maslama waagi dambe isagoo duqobo waayeel ah oo xalqa fadhiya mucaawiya xilliga amiirka ah yaa nin yahuudi ibnu yaamiin la odhan jiray yaa wuxuu yidhi anuu muslimiine waxaan la yaabay duqi adeerkayaa ee kacbna ashrafa qaabkaa ku disheen ina muxamadan qatala kacbna ashraf adran buuri maxamed maslama waayeeloo cutush ah oo xirimuhu caddaadeen baa wuxuu yihi wuu istaagay wuxuu ihi mucaawiyow ma maxamed baa adoo fadhiya hortaada lagu aflagaadeenoo la odhan hayaa gaalkii uu dilay qadri iyo khayaano ku dilay ee sidii raganimo looma dilin war kacbna ashraf ma arkaysa iska kaaya waan ushaynaa lama dhihin intii la gaaday oo loo daadiyey muxuu ahaay xadhka loo daadiyey oo laisdaad raaciyey markuu isdhigta baa la gowracay bidamin baaridin marka khadran baad ku disheen buuri maxamed muslim wuxuu ihi ilaahay ballan waxaan ku galay haddii eh, ninkan hadalkan yidhi haddaan meclaa ka helo inaan dilaan ballan ku gaday oo dhigiisa daadiyo adiga mucaawiya intaan noolahay meelaad fadhida soo fadhiisan maayo maxaa jira buu nebi maxamed baaba adoo fadhiyo khaliif isku sheegaya amiir yuqadar walaa tunkiru mxuu ahaaye cala shayaan maalinka dambe ibn waa cabsaday maxamed waa yaqaanaa isagoo yarbu buu gawrici jiray oo gaala soo kala reebay marka haddana inuu gowraco kuma ah oon dowladna isweydiinin maxamed marka go-aan buu qaatay seef buu raadsaday ninkii buu raadiyey wuu doondoona wuu ka soo samray asna waagii dambe ciidan buu samaystay gaalka yahuudiga ah wuxuu dirsadaa maxamed maslama suuqa ma joogaa maya gurigiisigu jiraa ha markaas suuq u baxa soo danaysta markuu maxamed ku ogaado inuu ka maqan yahay xaafadda iyo aagga iyo suuqi magaalada yu banaanka u bixi jiray maalinkii dambaa maxamedoo waayeel ahoo ka yimid meel ban dibadda ka yimid oon seef wadanin oo ul dhuban iska wata iyo kii oo muxuu ahaayey socda baa banaan iskaga hor yimid tuu qabtay isoo u garaacahay ee tontooma ogu waday oo kulbageed ogu fujisanhayay rukun isagoo maydnoolo ka tegay inuu dhintuu moodaa kadibna wuu kacay shaydaan ma dhintee macaawiya kama hadli kara qadiyadda ayada ah leannu maxamed iyo hawlihiis hadduu gala isaga u nin nebi maxamed wax ka sheegay saxaaba arkaan waa maqan yahay laakiin macaawiya isagoo howlo badan wuxuu arka laga yaabaa in uu ninku mucaahid wax noocaasa yahay camr camr caas waxaasoo kala qabay madhabkaasoo kala qaban ujeeda cafwan marka saxaabadu ayagu waxay ku sameeyeen ninkaa wuxuu asagu isku dhigtay laakiin waxay aaminsanaayeen inay tahay min baab alxarbu khadca aw khudca waxaa tidhahdaba dagaalku waa hal marood il duubto lagaa libin helo wey hal maroo lagaa libin helaa ku baaba'aysa xadiidkaas way u daliishadeen waxay kaloo u daliishadeen qisatu abibasiir abibasiir markii intuu soo galay nabigu ay laga daba yimid ele nabi allow ballanka aynu wada gallay noo oofi oo muxuu ahaa ninkii ka naga soo baxsadee qureysheed ama carbeed inaad noo celiso nabig wuxu uhi anu idiin qaban mahayo wakaase qabsadoo la wareega idinka idiin taalla idan markay la tageen oo ay kaxaysteen oo dulxulayfo la marahayo yaa la fadhiisto le bal aan raashimeyn abu xarkii bay ka yar fureen marka raashinka wax ka cunahayey seef buurniyo seeftaad hebelo eh, af badana bahal xiirayso dhegdhegaysa weeye markaasuu yihi in badan baan tijaabay bal fiir wuu fiiriyey wuu dhiibay kii kale kii kalaa soo be ortayda m sakaraadka ee bisha da bahal anagu waxaan wadanaaba aska oho ninkay saa u taabato la waaye meeloo ka baxay beletus buu kii baa u dhiibay asigiiba qoorta gooye kii u dhiibay madaxa qaaday kii kale cagu wax ka dayay haddii maogtahay adoo iska timir timiraynhayo o iska quracanhaya haddii nin kula fadhiy madaxiisa la qaado ninka kalena waa balaayo kii kale cagu wax ka dayay abubasir ninkiibu daba dhigtay iyagoo iscaydsanhaya ay madiine soo galeen haddii nin malkumowd arkay lama gaari kare mogta kaanamaa yusaaquuna ila lmowti wahum yanduruun ninkii oo aada moodi inuu baabuur saaran yahay suu ordahayo oo cawradiisii muuqatay buu nabiga kusoo baxay nabi maxamed iyo saxaabo banaanka tagtaagan bu isagoo ordi ninko marka afka kala qaado ordahayo cawradiisii muuqato oo ordahayaba iyo nabiga kusoo baxay nab u laqad ra'aada wallaahi ducraa nab uu ninka argax u arkay ninkan balaayo arkay bu bal balaayo haddaba waa nin aan isgaranaynin dhaganaba haya cawradiisi muuqato marbu ka dhacday yaa basir hada daalay nin daalay bu ahaayo intuusu maka ka yimid waddo dheeroo shan boqol kilomitr soo maray kusoo lugeeyey haddana lagu celiyey maxbuus ahaa aan ordi karin mar dambe isagoo seefti jiidaha soo dabagalay nabi allow wuxuu ilaahay ballankaadi waa oofiyey nimanka waa ii dhiibtay ilaahay baa ii gargaaray anaa iska dhacshay kana aan israacsaday idaar barfara iga qaad kii hor sooma kana aan ku dare ka leexo nabig waa laga badbaadiyey kadibna wuxuu i mxuu aha weylu ummihi miscara xarbi low kaana macahu axad walle hooyadii ha dhashay ninkaani waa nin buu nabig ah, wax la socda dagaal buu oogi lahaa dagaal oga wey nin caqli badan wuxuu daray nabigu mar labaad inuu celin doono aayar buu hubkiisi diyaarsaday waa ka baxay madiino siifal baxri buu fadhiistay waraaquu diray maka u diray mustadcafiinti iyo abujandal iyo war soo baxa buu an iska dhicina gaalada nabi maxamed ha u tegina wuu idin celin haddaa u tagtaan wuu idin celinayaa aniga i imaada bu ciidankii saasa lagu urursaday maxaa looga looga jeeda waxay dhaheen ninkaani ababasiira xuduuddii madiina rag ku laayey nimanka wuxuu muujiyey wuu isdhegtay ammaan buu u muujiyey raashin buu iskala cuna bal seebta idhi baa fiican bal ho warabdantankeen bal ho qaf baasaboorkaan taaganaynaa markaas dhegtaana waan maraynaa bay dheheen seebta uu e, ceshaday iyo hawlahan oo dhan waa hawlihii abubasiir halkaasay la mareen waxaa kamidoo daliishadan xadidka cbdillah bin mays aljuhani nin loola jeeday khaalid ibn nabiix alhudali yaa nabigu markuu muxuu ahaaye dagaalkii uxud dhacay wax yar kadib ama dagaalkii axzaab kadib labadaa ray baa lasku haya sanadka khaamisu ay ma ahe baa lasku hayaay markii dagaalkii uxud dhacay ama axzaab dhacay buu yihi inta dambana anaa israacsan ciidan buu ku urursaday meel curaan la yihah carafa dusheeda ah ciidan uu kasoo urursado qaybtooda gaalada ahayd ree bani khatafaan ciidan weyn buu diyaarinayay nabi maxamed baa maqlay markaa ninka khaalid ibnu nabiix alhudari inuu ciidan diyaarinayo maka dusheeda nabigu wuxuu marka daralba istibaaqiya la in laga hortago shaygu intuusa kugu imanin baa meesha curdaan arin baa la bartiisa in lagu baabi'iyo hadduu hadhow kugu soo kaco balaayo wey nabi wuxuu ihi yaan uba meeshaas tegi kara oo hawsha soo qaban kara raggiisaba baadhay waxaa la nin waxaaji cabdullahi bin unays aljuhani la musiiba ah oo dilaa ah waa ansaari laakiin asalkiis waa reer banu juhayn wuxuu u dhashay dhalasho ahaan qoyska laakiin reerkan u dhaqan ku yahay hawsha carabta way ku badnayd muslimiinta iyo muhaajiriin ansaar dhaqan iyo dhalasho isku mid bay ahaayeen hebel hebel sabab waad wa reerka dhaqan buka wuxuu ka soo jeedaa qoys reer hebel la yidhahdo hawlu taalla maaha kuuna ku abtirsan ku magya ku dhig yahay maca salaam isagu reer banu juhayn laakiin waagi dambe ansaari bu ah ninkaas nabigu u yeedhay raggaada waa inaad la ka warqabto wy nin walba meel buu ku fiican yahay ninkan nin duurgalo ah ayuu ahaa waagiisu horaa la wuxuu ahaan jiray mooryan mooryan dhabajiif ahaan jiray waagiisu hore oo asagoo yar buuba carab kala samriyey oo laga samray asaga aabbihiina wuxuu ansaar xaliifa oogu noqday dhiigu asagoo galay baa la yidhahdaa garaantiis waxba ugu soo wareegay waa la sheegaa ninkii horaan wax tari jiray baa hadha wax ku tarhaya annaasu macaadin he khiyaarun fi ljaahiliyati khiyaarun fi lislaam idaa faqahu dadku waa dun wey waa hilib iyo wasiir iyo farac weeye ninkii horaan waagu gaalkaa ah fiicnaa fi yaa markuu islaam wax ku taraayo kii horaanba muxuu ahaay hubcu ahaa ama boocbooc ahaa weligiina boocboocan buu ahaanaya islaamka xoogo yar habayn oo yar naashnaashi laakiin asalkii guuri maayo duntaadu weli baaqi bay iska ahaa nabigu sal slm saxaabigaas u yidhi wuxuu hi waxaan rabaa in aad soo disho nin leeda cabdkhaalid ibnu nabiix alhudali ama sufyaan ibnu khaalid alhudali oo joogo curana jooga waa keligii fardi keligii lannu ciidan haddii la dira waa las ogaanhaya laga bilaab ilaa maka inta udhaxaysa gaala dhooban muslimiintu waa yaryihiin fehmihii muslimiina ma jiro markaa badan marka waxaa rabaa nin keligu habeenkii muuda oo siibta oo sidii libaaxi doolaa la doonaya oon la arag maalinkiina kaynta kaymaha gala iyo xaska habeenkiina sidii libaaxi u socdaa la rabaa oo keligii ah faras uu qoolin jiro o isagu laha ku dagaalami jira oo dagaalka dr kaga qayb qaato musiiba yuu ku dhacay saxaabigu marka wuxuu qaatay inuu nabigu leeyahay waad cabsan doontaa cabdullaahina waxaa lagu yaqaanay nin naxa ma ahayn beerkiisu ma danqado wuxuu nabi maxamedow waladii bacadaka bilxaqi maa hibtu axada qatlu alla xaq kula soo da weligey ah, ruux kama cabsanin bu weligey maba naxan buuri gebigaygaba carabna way ku taqaanay waa lagu yaqaanaa weli nin danqada kun iyo ko waa iskugu mid aan ku dilo iyo aan ku gowraca wey warkiisu iyo ay gowrac nabigu saas u doortay buu yaqaanaa rag waan la socota xilliga ay xaalad dagaal taagan tahay ninka geesigaa ah lala tashadaa culumta murankama qabaan markay xaalad dagaal taagan tahay ninka geesiga ah ee caloosha adag ayaa talada la weydiiyey maxaynu samaynaa xaalad amni iyo sulximo kay tahay hawsha ay berisamaa tahay oo ceerta lulanhayana ninka muxuu ahaa iska dhexdhexaadka iska degan ee xaliimkaas ayaa wax la weydiiyaa xaaladdu markay amnina dagaalla uusan ahayn xaalad subxin aysan ahayn oo markaa tahawuf iyo ay jirtaa mxuu ahaaye xaalad la qiimaynhayana ninka dhexdhexaadka aashidirada ah lala tashadaa bay yidhahn mxuu aha qolyaha aan dhanna u madanayn nima waxay dhaheen maye nin xaggana geesi ah xaggana aan mutahawinayn baa loo baahanya geesigaa mogta laba dhowr geesi dhowr dhowr qaybood wey geesi geesi aashii darira iyo geesi tariiq minaan dhihi jiray yaa yay kala yihiin geesi tariiqu waa midka aan danka lahayn ama waa dili ama ku dili waa lagu cuni iyo balaaya soo fukan iyo hawl u taalla ma ah halkaasu ku dhiman geesa ariiq ba asag keligi ba iska tolkii baa jabay waa la cararay xabad dhub iskala soo taagan yahy meeshaan baa la dhigahaya geesina waa mid aashiid diraroo xaaladu qimaynaya meesha meel lagu dagaalami kara ma tahay a ciidan baad haysataa aagu waa meel fiican fooda isgelaya maanta kala baxdaan marna wuxuu arkaya meesha in aysan dagaal lahayn u baqanaya u isxaabaya ninkaa waa ninku u fariidsan wey ninka laakiin asagu had iyo goorba baasha shul iyo shal ah waa khaalid bin waliid iyo cabdullah bin s aljuhani iyo cali iyo rag cumar iyo rag noocaas ku badnaa saxaabada waa abudujaane iyo rag noocaa ku badnaa waa jire si kastaba noqotee nabi maxamed u weligay ma nixin aadama iyo makhluuqna kama cabsanine tilmaantaasi iga daayo mid kale ninka ii saarbo nabi wuxuu yihi hawshaa ka bax waa hawl ambiyo weeye hawsha a ma aha gabagabadu indhaha ma kaa taarto waad nixi doontaa saan sharca lagaa jidi doonaa qamandhac yaa kaa kici doonta nabi allo waayahayba waa dhaqaaqay siddeed toban maalmood buu hawshaa kusoo gabagabeeyey keligii madiinuu ka dhaqaaqay habeenkiina wuu socay maalinkana wuu gabanay haddii habeenkii dad iska hor yimaadaan yaa tahay reer bani khusacaan ah waa in qabaalka aad taqaano qoyska uu dhex joogay ninkaa ciidanka ka diyaarinaya yuu ku abtirsanhaya waxaa nin carbeed oo ree hebela oo ree hebela oo ree hebela in hebel hebel uu ku abtirsanhaya orad iska tag waa loo baxsadeen mogta abtir haddaad taqaano waag hadda laisgawracayo diri daarood eber laska dhigahay imisaa sheekhaali iyo rawaxsun lagu baxsaday ilaa waagi dambele intuu noqon lahaa muxuu ahay daarood baxsade he muxuu ahay ha sha xasan maay dee sheekhaal sheekhaal dhintay ha noqdo mu ama rawaxsan shariif dhintay abtirada muhiim wey dagaalkay anfacahayaan hawla hawla qabiil wey waxaan rabaa hawlaha diintay ka anfacahaya wuu abtirsaday waa la sii daaya haddana ree ree hudel buu sii maray niman le reer bani sacad buu maray dhowr iyo toban qabiil buu maroo martay galhabeennimo kulli wuxuu uga abtirsaday qoyska wii kala yaqaanaa waa nin soo jabhadeeyey kuwa waag waa reehebel reehebel baaban ahayba anugu waa la sii daaya waa la wada waa la wada qoyska u dambeeyey buu tegey waxaa taa ku baxsan jiray ninkii asna khaarijiga ah la jiray cimraan xitaan saduusi tilmidu caaisha min rijaal bukhaari fii saxiixihi nin musiibo ahaa khaariji ah oo cabdilmelig ishayeen marka wuu cararay duurkuu galay cabdilmelig wuxuu daba dhigay sirdoon iyo mukhaabaraad ninkaa dabagala markuu dhowr bil reer la joogaba waa la fahmaa qoyskaasu ku abtirsan wuu yaqaanaa wuxuu dhihi anugu waxaan ini hebel hebel laakiin ree abtigay baan kusoo koray musiibuu ahaa waagii dambe markuu ka gabay wuxuu hi yowman yamaanin idaa laaqaytu daa yamanin wain laaqaytu macdiyan facadnaanin sideeduba angu si kolba meeshaan joogan ku qabiilhayo reerkan kolba dhex joogo ayaan ku baab ahay bu waa nin matruuda wey oo la raadsanayo matluub ah waa la dhiibahaya wuxu yowman yamanin idaa laaqaytu ilaa yamani maalin nin yamani ah oo junuubi aan ahay bu haddaan yaman la joogo wain laaqaytu macdiyan facadnaani haddaan quraysh iyo qaxtaaniyiin iyo dharkana ayagan ka mid noqon marka cabdullaahi waa tursaday meeshii ba tegay amin casar gaabana ninka ku baxay curanaan tegey nabigu ninkuu ii tilmaamay meeshuu ku tilmaamay baan soo galay casar gaaban anoon tukanin waa faqiih mujaahid maca markaan casarkii la gaadhay baan yaa ninkii meel fu ka arkay indhahayga markay qabteen waa naxay nabiga alle u sheegay moogta maanta iga kacday maxaa dhi ba alleeahay ninkii nabiga kuu sheegay wey maanta ama adaa maqan ama isagaa maqan waxaan ka baqayba haddaan salaada galo oo intaan faras ka dega aan salaada galo inuu ifahmo inaan muslim ahay faraska oo sii socdo aggiisa kusii socda baan salaadii galay bu casarkaah maqsuur ragcatayn baan galay marka waan rukuucdii baan foorarsadaa saasaan dhaha wa faraskii sujuudan waan saasaan yar dhaha iska dhigayaa faraskii lima kusoco ruuxu dhaqaaqaa soo maa aad ka fog tahay inuu farasku ruux hayo oo marna foorarsan marna kacahayo bu loo qaatay casarkii markaan dhameeyey baa ninkii la istaagay salaat lkhoof buu tukanhaya salaatu aalib baa la yihahda waxay ka naqaasheen marka lagu caydhsanaya adugu salaatu hoofka in la tukan karo waa la gartay laakiin markaad u caydhsanayso salaatu khoof ma tukan karta alimaam abu daa-uud xadiidka wuxuu u baabaystaa baabu salaati اkhoofi liaalib mujaahidka galada bacsan haya inuu salaatulkhoof tukan karo asagu maba cabsanay lakin wuu caysanhaya laakiin istaago casar tukado waa laga tegey marka adoo baabuurka caydhanhayo oo faraska kicinhaya salaada tukanaysa oo ninka dabagelaysa marka markaan salaadii saa u dhameeyey baan la soo istaagay bu ninki maal shaahid markaasu man irajul waa shaydaan ciidan bu ururinhaya galabkaasuu meesha soo degay buui geeli iyo lo-di iyo arigiibuu oodahaya xeryu oodahaya haween baa meesha u dhuban caruur yaa u bilqan markaasuu yaad tahay markaas rajul min alcarab nin carabeed baan ahay qasadkaadu muxuu ahaa waxaan maqlay buu ihi in aad maxamed ninkan maxamed ee madiine jooga aada ciidan ururinayso ku duulahaya ciidankaasaan rabaa inaan ka mid noqdo nin la yaqaano weliba saaxibu basin baan la soco bu yaata ree khusacaan ah soo dhawo buui wuxuu ihi hal min mabi ma martagelinaysa mise waan iska socdaa may soo dhawo buui gogol biyuu qaaday gogolla wii qaaday bu markuu gogoshii biyihii qaaday ila ninkii fadhiisiisi yaan madaxa qaaday bu madaxiisi baan la tegey lagu kala tgey markay haweenku kusoo daatee oo arkay ninkuu naf baxay baan ka dhaqaaqay waa nin dagaalyahan meeshuu k u cararay carabba kusi dharay hore u socdayba ila mot ninki wa dila in agga loo doono soo maa aggu u dabamaray buur dheeroo ka koreysay reerkii meeshay degahayeen korkiisa habeenkii baryayba halkaasaan galay faraskani meel baan ku xidhay waxaan dhegaysanaya ninki inuu naf baxay oo dhintay iyo in kale ilaa aan hurso dhaqaaqi maayo waa bahal isagaa bahalaba ah waan dhegaystay bu dabki iyo qaylada iyo mxuu ahaaye geesaaskii baan dhegaystay markaas ninku naf baxay lagu kala tegay nista marka la cagti kala degtay oo fiinku jalow yidhi oo sagaal saac la gaadhay baan dhaqaaqay bu illigaa cidnama socotee moogta birmadku aggaa u kaco waa la daalay niska dhao dhahla birmado agga aad agga aad si warxun geel hala wareero markii la kala degay bu nis dambe la gaadhay oo cirku caddaaday baan dhaqaaqay bu farskay kuciyey kuciyey kuciyey maalin toddoba ad sideed iyo toban maalmood buqadada ku gadgaday si socdii soo socod intuu sii duurgalaynhay casar gaaban baa nabi maxamed oga yimid balmadiino nabi maxamed oo ninkii waan soo dilay nabi wuxu uhi aflax alwajhu sadaqta wejigaadu ilaahay ha nuuro ha barakeeyo runbaasito waad soo dishay nabigu xogtooba la siiyeyba jibriil baa u warramay ninka waa dhintaa ku daayay ciidankii dhannaa ee kumaankum ay uu diyaarinhayay ninkaa shaydaanka lagu kala tegay darba istraaqiy muslimiintu waa ka nasteen cuqdada ay waagaa reehudal huday qaadeen ee ninkaa weyn laga dilay waatay u laayeen saxaabadii reer mucuuna sabciinka u laayeen wey rag waa isburahay lasdayn maayo marka adugu nin isha ka rido adna rag baa kaa tegay waa in lasubsado nabigu saxaabigu gacanta qabtay gurigiisiibuu geeyey wuxuu ul bakoor usoo siiyey ushan bakooradda ahaysaa le matoobadan weligaa hayso saxaabigu waa mogta ilahay dartiibu udagaalamay ushba soo qaatay iska tolkii baa yidhi nabigu muu nabigu muxuu kugu abaalguday nabigu islaamay uu ii duceeyey ulbu isoo siiyey maxaa la taas suuragal mee bal nabiga ku noqo nin weynoo nin soo dilay baatoo qaan dhiig soo galay oo qaan balaaya keenay ulba kooradoo qalalan la dhaqaaq war ma ahee bal calaa aqali taqdiir nabigu usha wuxuu kuu siiyey bal soo hubso nabi kusoo nabi allow tolkay leeyihiin ushan maxay ahayd nabi wuxu ushaani aakhara rabaa in kugu garto faina aqala annaasi yowmaidin almutakhasiruun maalinka qiyaame nin bakoorad ku xaragoon haya adiga akaan iman maysa marka waa calaamatu maa beyni wa beynaka yowma alqiyaama waa calaamad aan kugu garan doono dadka ad kaga soocantay ila muslimiintu wada nuurahayaanu weysaa way jirtee ul bakoorad nin ku tukubahayaa yaad iman doontaa ushaasi marka haysaa la kaa baxsan ushaa wuu haysan jiray cabdullahi bn unays aljuhani markuu dhintana wuxuu hi inta la qaado kafanka halayla xabaale kafanka halala geliy way la dhimatay aakhir ila aad cabdulahi bnu unays ish waa israaceen bayt lqasiid waa maxay cabdullahi bnu unays ninkan gaalka uu dilayo muxuu yidhi nin reer khusaacaan ahay waa adoo yidhi maxaad ahayd anu waxaan ahay nin muxuu ahaayey britishaan ahay nin maraykanaan ahay isagu muxuu nin reer khusacaan ahay rajul min alcarab min khusaaca basaboor fisu taagtay ma tahay mise maa weliba wuxuu cudsaday allujua asiyaasi waxaa loo yaqaada allujua alamni hal min mabitin ma martigelin bu caawan kula barya haa soo biyaaba loo qaaday gargaar deg loo fidiyey madaxana waa la tegey waxay dhaheen waa nas fii maxali nisac bay dheen qadiyadan iyada xadiidkan waa saxiix daliil afraad idinku daray dhee naga qaba am camr ibn umayat adamri abu sufyaan yaa bacda badrin yaa wuxuu damcay nabigu inuu ikhtiyaalo nin la jiray camr ibn wahab aljumaxi oo musiibo oo dilaa ahaa oo carab kala gaabiyey fi ljaahiliya yuu soo diray ninkii la odhan jiray abu iyo niman duqeeye waxay dhaheen intaad nooshahay na annagaa ku biilayna haddaad dhimatana carruurtaada annagaa meel saarayna ee adigu ma yeelaysaa inaad maxamed meel soo saarto maxamed istaaf la-aan buu madiina iska xaragoodaa marmar bay dhowr wadaad raacaan iyo dhowr ansaareed marka intaad u tagto ood ka dhigto inaad soo islaantay hee markuu ku aamino caloosha kala go dil aan ka nasanaba gebigiisaba wuxuu yidhahdeen way isdhaarsadeen laba abu sufyaan oday kale abu sufyaan iyo asaga besawe way isdhaarsadeen kacbada isu dhaarsadeen wuxuu warka hashena sheegi mahay bes waxaa loo diyaariyey warmo iyo khanjar sumaysan iyo faras dheereeya ninkii baa la sahayey wuu baxay uu soo dhaqaaqay nabi maxamed waa loo sheegay nabigu suhi madiinad yimid marka yaa u sheegay nabahu alatiif alkhabiir baa warka siiyey nabi maxamed masaid ka soo camal duhura iyuu madiina kusoo baxay iyuu soo galay ninkii nabigu markuu arkay buu soo dhaqaaqay cumar raggiis ilmaade waa is nabi maxamedo waa ninkii reer makhzuum reer jumaxa ee khaadirka ahaa ninkan waa saaxiibu shar wa makiida nabi allow iska ilaalaa buui ha aamini nabigu wuxuu ihi warkiisa waan haynaa ukaadi markuu arkay cumar ba hore ugu booday dhab ninkii qabtay cumar waa waa diyaar ansaari kale ugu yimid waa la gelgelay durbe waxaa kasoo dhacday baal khinjaro laba afla tori laba afla dhexda la qabso aggana af kale xaggana af kale waa balaayo dhexdaas ku dhegi xaggana waa bilaaw xaggana waa bilaaw meel intii miir kale adaa haya meeshay ka miir qabtay adaa haya inta kale waa balaayo marna saas ruux marna saas waa un lagu waraariy wa balaay dadka lagu laaya waa tii cumar lagu dilay wey shaydaanka majuusiga cumar baalka ku dilay ku dilay wey markay kasoo dhacay maxay tahay baa le hilbahan ku cunaa bui safarkaan usoo wato waa an soo islaamay sanana waa lasoo qabtay nabigaa farsi wuxuu ihi warka ku siiyo warkaasoo dhan jooji adiga miyaadan adiga abu sufyaan habeenkii noocay noocaas ahayd halka aydan ku ballamin oo lagaa damaanad qaani noloshaada carruurtaada beelkooda wixii deyna lagugu leeyahay waxoo dhanba adiga abu sufyaan si khaasa habeenkaa ma isdhaarsateen sirtana ma qarsateen habu bilaabahan saan ma usoo tumatay haa inaad ikhtiyaasho ma u timid oo aniga disha haa yaa kuu shee allow allah ii sheegay wuu islaam fa aslama wa xasuna islaamu nabigu marka jawaabbu ka bixiyey abu sufyaankii soo diray ee yidhi nebi maxamed in la ikhtiyaalo asaga in la ikhtiyaalo qaniya qaniya kaa fujis wadaad faraasi fircoon sakaraad ah looma baahna meeshan ayada darba darbaa kaa fujisa ninka ragga idaa kuguma daaya maxaa la yidhi wuxuu kugu daayaa la tusaa Ah, wuxuu kugu daaya ama isdayno nabig wuxuu ihi yaa hawsha ku fiican abu sufyaan yaa dersi soo siin kara cashir waxaa la yidhi nabi allow garan mayno ansaar waa la isfahmi eh, camr ibn mayat adamri ninkaas hawlaha ku fiican wa kaana khaliican fi jaahiliya nin la dayriib ah tolkii baa dayriyey nin gebigiisaba muxuu ahaay najdi iyo xijaaz iyo tihaama ka ka shaqaysan jiray oo dadka kala gaabiyey buu ah dagaalkiina kasoo badbaaday mxuu ahay eh, biru mucuuna rag ka badbaadayba ku jira ka badbaadayba ku jira isagoo ka maqan baa dagaal dhacay horta ku maqan musiibu ah nabigu wuxuu yihi marka waxaan rabaa inaad abu sufyaan aad tagto fataqtulahu bifinaaih gurigiisa ardaagiisa inaad kusoo dishaan kaa rabo nabi alla wuxu uhi wehel baan u baahnahay nin ansaari ah buu nabigu kudira ku daray salawaatu rabbi wasalaamu calayh ansaarigii iyo camr ibnu umayat adamri baa israacay ansaarigu ma ahay nin dhibeed ma ahay nin iska muxuu ahay jilecsan buu ahaay oo aan sida cam cambalaayo ahaa markii cabaar lasoo socdo lasoo lugoy maka la dul yimid yuu camr wuxuu yidhi saan abu sufyaan iyo hawshu nabigu noosu diraa nuu qabanno inta aan ku ogaanayn dhaqdhaqaaqooda oo aan sirdoonku xogta aan sirta ka helayno ee wax noo haadahayo aynu gabanno oo buurahan ka koreeya maka aynu ku dhuumanno ansaariga wuxuu ihi beytka ilaahay kacbadu halka usoo gaadhnay ynan meelahan ku dhumanna aanu degno aan dhawaafno habeennimadii wuxuu ihi war quraysh anugu jaahiliyadii baan isnaqaano way yaqaan raadkayga garan hayaan waxaad yeelaysaa war adigu soo dhawaaf anuu ku raaci maayo aysan ka ahayn hawl baynu u nimida dawaafka intaad naga dheysiy hawshan aad loo cumradaada noo kaadi waa la kari waaye ansaarigii wuxuu ahaa nin eh, muxuu ahaa eh, dawaaf jecel baay waa la kari waay waa la qaajin waaye wuxuu ihi ma kuu sheegaya markay nimanku wayna arki doonaan markayna arkaanna wayna garan doonaan haddayna gartana dagaal baablaaban iyo kala qax iyo carar anugu waan baxsane aduha baxsan waayin bu waan ku arkaa sidaaduba rag iska dhici maysid way soo dhaqaaqeen habeennimo wey markay dawaaf saaba bilaabeenba hooskoodi baa la gartayba quraysh saaday u garta alle mudutuushaas waa waa camri umaya iska jira balaayo u yimid iyo shar waa la yaqaanay yaraantiisba dad kala gaabiyey in la ceysadaa la isku dayo way carareen baxsada ansaariga isaga way baxsadeen iyagoon dawaafna dhamaysanin waagii baa u baryey habeen eh, aroortii dambe markay cafkan habeenkii markay carareen ba god bay galeen god bay ku dhunteen godkii baa inti si loo soo caydhsanhayay reerka lasoo qaab lasoo dul istaaga waa la arki ilaahay baa ka qariyey waa la arki waaye barkood baa godkii kaada la dul istaagay quraysh markaasay ku kaajeen camar bay dhalada kaga kaajeen iyo ansaarig kaadada iska dhaqeen dan gelin quraysh markay raggi weyday way iska noqotay nin ree bani bakar ahaa oo quraysh xaliif ku ahaa oo faraskiisii oo habeenkii ka baahday caws usoo doonay xoogo calaf ah yaa godki soo admaray aayar buu gaaday bartaasoo ugu shubay torri kow kiiba dhulkuu dhigay kaasaasu ku dilay kii oo rafanayo nafta ka bixin baa qayrihiis lagu soo yaacay yaa ku dilay camr buu ku nafbaxay camr waxaa le balaayadii xalay aragna weeye inaga daayay la baxsay duhurkiibu haddana godki ay ku jiraan nin reer bani taima u yimid markaasuu yaa tahay adugu yaa tahay bu horta reer bani ana reer bani taim baan ahay bu alswareysta waa lasu atirsaday kii reer bani taymus wuu atirsaday kana waa abtirsa camarna waa ku abtirsaday la seexay markuu sii seexanaya kii reer bani taym abubakar qoyskeedu uu sii seexanaya wuxuu yihi walastu bimuslimin maa dumtu xaya walaa dintu bidiin muslimiina gabi buu tiri tu lugaas saartayba xooga gaarar tiri waana seexday waxaa idhi bu nam fasataclam seexa bui walla waad ogaan doontaa wax kugu dhaca maanta markuu gam'ay yaa madaxa la tagay buui seebtul waan ka qaatay meeqa nin buu marhayaa laba <laughs> marhaya idanna abu sufyaan da waa idhoobay staaf badan iyo waardidu isku xidhay loo geli waa go-aan marka wuxuu qaatay in khubayb ibnu cadiy oo salbisanaa oo quraysh salbisay uu intuu furo meydkiisii uu qaado marka uu nabigu u geey marka labada muhimn waa loo soo diray ahlusirku way sheegaan ahlusirku waay sheegen in loo soo diray in uu soo ikhtiyaal abu sufyaan ibn xarb xaggana uu soo furo meydka mxuu ahay uu soo qaado mxuu ahay qoy bn cadiy kadib markuu halka ay marayso ayaa wuxuu arkay ansaarigu hawsha uusan ka bixi karin muxuu ansaarigu waxaad yeelaysaa qadiyadan quraysh anaa is haynaa hawl sahlan ma aha gacan baad geli ama waa lagu dili ee waxaad yeeli hashi dheeraysa aan ku nimid laba aras iyo hal bay wateen hashi dheeraysay araka ya ka dheeraysa musiibay ahayd wuxuu hashaani qaado ku carar fal nabi maxamed ku noqo madiina tag buui aniya qor isku haya daa waa yahay buui noqoy tag nabigaa waraysta ama ninka camr ahaa nabi allow ninkii camr ahaa quraysh bay <laughs> dagaalamaayeen annagaa ka soo tegay iska fadhiista maalinkii dambaa waa in la raadiya camar sidiisuba laba ninna waa qabaa welina wuu joogaa ninkan waa in meel lasoo saaray ciidan baa lagu soo bixiyey ciidankase u raadgoohayeen waa la qaybso aggaa nin u raadsiy agga waa loo raadsiy agga koox baa raad qaado heshay afar nin baa marka kusoo baxday oo fardooley ah waa la caydhsaday waa la waday waa la waday markaasuu mid buu toogtay uula dhigay mid buu dilay kii labaad bu haddana la dhigay labada kaleu isdhiiba ninna wuu dilay nina u isdhiibay kii diidana wuu dilay kii kalena uu soo kafaashay tuufooda ka soo goy soo xidhayba soo kaxaysta isagoo maxbuus wata qorayshna lix nin ka qaba mise meeqa marhaya mise waa shan shan lix nin ka qaba ninna soo qafaashay iyo haddana wuxuu damcay in khoy ibnu cadiy uu soo furto khoy ibnu cadiy buu gaaday staafkiibuu dhaafay waardeeyn hayey xadhigiisiibuu soo furay markuu soo xambaartay soo qaado baa lagu toosay wuu la cararay wuu wadi waayey wuu dhigay ubay bn cadi inuu dhacay dhigayba dhulkii baa laqay baa la yihahda lama arag qurayshna dibda ma arag muslimna maysa arag isagaa soo dejiyey soo furay lasoo soo cararay markuu wadi waayo laga dabiyid buu dhigay dhulkii baa laqay kadib ninkii maxbuuska ahaa asiirka isagoo wata yuu madiine yimid nabiga aad ugu qoslay nin keligii oo nin soo qafaashay rag la soo laayay nabigaa u duceeyey idan waxay ka rabaan wadaadhaha daliishanaya ee odhanaya baasabooradu iyo fiisooyinku lala gelayo wadamada gaalada ammaanna ma aha cahdina ma aha ee gaalka waad ka shaqaysan camr ibnu mayata damri biiqraari nabi sal slam ninkii ree bani dayl iyo kii reer bani tamiim wuxuu reer hebel baan soo siixo waa laysdhigtay waaba la minku sexday buu gowracay hawshaa wuu yaqaana inuu ragga ku laaya camni umaya bir mucuuna markii uu ka badbaaday uu soo noqday isagu muxuu ahaay camni umaya niman ree bani eh, caamir ah niman reer bani caamir ah alcaamiriyeyn yaa habeenkii markuu soo baxso madiina uu soo gaadhay muu reer baryey reerka uu baryey baa la markaasuu ogaaday reerka inay reer kale yihiin laakiin labada nin la socota ay reer bani caamir yihiin buu u qaatay ugu abtay ilan been baa u nimin labadii nin markay sixeen buu gowracday oo dilay nabigu sal sl markuu madiine yimid show nimanka madiina ka yimaadeen reerkun baa la wada baryey madiina ka yimaadeen nabigaaba ammaan soo siiyey ammaan shaksi ay wateen oo khaas ah ammaanka asaga muusan ogeyn markay sexdeen buu gowracay madiina u laabtay markuu madiinata nabi alla wuxu i saxaabadi toddobaatan waa la laayay anuguna ilahay baa badbaadsay xalay oo meel soo bariyaan labaan kusoo gowracay oon ka argoostay oo muxuu ahaayey ciidankii laayay muslimiinta ninkii amiirkooda aha isku qoys ahaayeen bu labadan ahaayeen laakiin ammaanka nabigu uusa muusan ogey labadaa nina saas laakiin labadaa nin dambe nabi maxamed baa bixiyay magtoodii magtoodii laana ammaan shaksi ay wateen marka waxay leeyihin nimankan culimmada dambe kacabnu ashraf dilkiisii wax suuratu ammaan aada moodo ama ishaara biammaan baa ka muuqday lamana ictibaarinin dilkii cabdullahi ibnu unays aljuhani uu dilay khaalid ibnu sufyaan ibnu nabiix alhudalina asagu wuxuuba ahaaba ishaariya ammaan cad daahiran eeda muxuu ahay laba ictibaarinin camr ibnu mayat adamri qisadiisuna nafsa shay abu basiir uu dilay nimankii muxuu ahaay camiriyeenka nafsa mid uu dilay afar taaqiso oo sunadii nabi maxamed ah ayaan ku xoojina dha alxarbu khadcatun marka hawshaani waa waa makiida iyo ixtiyaal iyo khadca mooyeen ammaan ma aha maxaa ammaana waxay dhaheen waa bilafdin sariix lafdi sariixa waxaan ka ahayn ictibaarin mayno nimanna waxay leeyahan ishaarada mufhimada ah ama muxuu ahaaye curfiga waa la ictibaarinaya gabagabadu waa masala ijtihaadiya naazila min anawaasil weeye wadaadana waxay ku tageen fiisooyinka iyo tashirooyinka iyo baasaboorada waa ammaan baa la ictibaarinaya wadankii aad ku gashay fiisa ku gashayna adoon ka soo bixin waxba ooma geysan kartid hantidoodii maalkoodii dunyadoodii dadba midnaba nimanna waxay lama ictibaarinayo waxaan ammaan ah shay cad hawshan waa khayaano waa tacaf waxaan ujeeda waa khid waa makiido iyo xeelad weeye iyo taswiir hawlahana waa hawl furan weeye fi alxarbi waalqitaali waaljihaad abiicatu lqitaal baa hawshaa ku dhisanba waxaan marka ammaan sariixa ka ahayn ammaan ma aha gabagabadu marka halkaas bay ku wareegeysaa marka waxay la tahay inuu hadda warkiinu caddaday ila tahay aniga ra'yiga wadaadahan dambaan qabaa intaan xoojiyey ama aan wax u oo arkayseen bay ila tahay faslu walamaa qadima nabiyu madiinata mise fasalkaasaan ku jooga caaw maadaama bilow la yahay hada bilahi towfiiq